bismi illah araxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaah wabacdu yaqulu alcalaamatu ibnu mulaqin raximah llah fi kitaabihi altadkira fi culuumi alxadiid walmudaribu ma yurwa cala awjuhin mukhtalifati mutasaawiya walmudraju wahuwa ziyadaة taqacu fi lmatn min alraawi bila fasli wanaxwih wاlmawduc whuwa اlmukhtalq اlmasnuuc wqad yulaqb bاlmardudi wاlmatruki wاlbaطil wاlmufsad wاlmaqlub wahuwa isnaad اlxadiisi ilى gayri raawih wاlcaali wahuwa fadilaة margub fiha wyataxasl bاlqurbi min الnabiyi slى اllah عlyh wslam wmin axad اlأئmaةi fi اlxadiis wbtaqadumi wafaati الraawi wbالsamاع wالnaazil wahuwa ضid اlcaali wاlmuصxaf wahuwa تغyiru lafظi aw macnى wtaaraة yaqcu fi اlmatni wtaaraة fi اlisnaadi wa fiihi taصaniif wاlmukhtalifu wahuwa an yaأtiya xadiiثani mutacaaridani fi اlmacnى ظaahira fayuwafaq baynahuma aw yurajaxu axaduhuma calى اlآkhar waxaa inoogu dambeeyey mudaribka waxaanu nihi mudarib waxaa la yidhaahdaa xadiiska laba sifa laga helo xadiiska la isku khilaafo ee awjuh badan loo wariyo awjuh badan baa loo wariyey calaa awjuhin mukhtalifa awjuh kala duduwan oo aan isku mid ahayn awjuhdaasina lama kala rajixi karo oo laguma kala rajixi karo murajaxaadka wax lagu kala rajixo xadiiska maxaa la dhahaa mudarib sheekhu wuxu uhi walmudraju baa ka mid a walmudraju mudrajkii ayaa ka mid a anwaacdii xadiiska mudrajku waa maxay wahuwa ziyaadatu waa ziyaado oo taqacu fi lmatni matniga dhacda wa ziyaado matniga gasha min araawi raawigana xaggiisa ka timi bilaa faslin isagoon hadalkii nebiga ka saarin oo aan kala saarin hadalkiisa iyo hadalkii nebiga iyo wanaxwihi wixii lamid ah maaragtaad iyo wanaxwihi wixii lamid ah mudrajka waxaa la idhahdaa siday culimmadu tilmaameen waa in xadiiskii uu ku ku dhex darsamo lafdi aan xadiiska ka mid ahayni wax aan xadiiska ka mid ahayni inuu xadiiskii ku dhex darsamo labaanu u qaybsamaa raawi lafdi ziyaado ah oo aan matnigii xadiiska ku jirin ama aan sanadkii ku jirin ayaa ku ku darsamaya xadiiskii ama sanadkiisi ama matnigiisi raawiga warinaya ee ziyaadada la yimina ma caddaynayo oo ma kala saarayo waadix ikhwaan nacam waay ziyaadadaasi qad taqacu fi lmatni inay matniga dhacdaa laga yaabaa waqad qad taqacu fi sanadi inay sanadka dhacdaana laga yaabaa in badanna waxaa badan yani waxa weeyaan mudrajkulmatnigu waa badan yahay mudrajulmatni waa badan yahay waay haddii laakiin raawigii uu ziyaado sheego xadiiska dhexdiisana ku sheego oo uu fasliyo oo uu caddeeyo inay ziyaadadaasi min cindihi ka tahay ama min cindi fulanin oo min aruwaati inuu ziyaadada siyaadiyey miya mudruj noqonaysa nacam ma noqonayso waay waxaan idhi mudrajku wuxuu qaybsamaa mudraj lmatni saddex noocna wey inuu matniga awalkiisa galo inuu matniga awalkiisa uu galo oo iminka xadiiska caankaa ah, taqaanaani abu hureyre wariye asbiq lwuduu weylun lilacqaabi min annaari culimadu waxay dhaheen lafdiga asbiq lwuduuca waa min qowli abi hureyra weylu lilacqaabi min naarina waa min qawli eesh waa min qowli nabiy alayh salaatu wasalaam fahada mudrajun fi awali matn ayib sidee lagu ogaan doonaa riwaayaadka in la jamciya lagu ogaanayaa inay culimadu sheegtaa lagu ogaanayaa kutubta mutawalka inugu tegi doonaa qaabka lagu ogaanayo naam waay waay mudraj fi wasat alxadiis ayaa dhici kara in xadiiska wasadkiisa wax lagu daro oo bartanka xadiiska kelmadi gasho ayaa dhici karta haddii xadiikii sifatu waxyi nabi aleyh salaatu wasalaam hadib ugu noqoto xadiikii sifatu waxyi nabi aleyh salaatu wasalaam waxay culimadu sheegeen zuhri inuu yidhi kaana nabiyu sal lahu alay slam markii uu yidhi kaana nabiyu sal sl yataxanau nebigu wuxuu ku cibaadaysan jiray fii kaari xera wuxuu ka daba keenay wahuwa tacabudu muxuu fasirayaa yataxanas ma fasiraya wahuwa tacabudu culimadu waa mudraj min kalaami zuhri <clears throat> wuxuu geli karaa yani lafdiga ziyaadadaahi wuxuu geli karaa aakhirka aakhirka ayuu geli karaa waxaa cajiib ah culimada xadiisku raximahumullah raximahumullah raxmatan waasica amilada cajiibkay sheegeen waxaa ka mid a ah. xadiis bukhaari ku yaala oo cabdullahi bn mubaarag uu ka warinayo yunus can zuhri can saciid ibn musayib can abi hurayra wuxuu abu hureyra yii nebigu wuxuu yidhi lilcabdi lmamluuki alsaalixi ajraani nebigu wuxuu yidhi buu ihi addoonka mamluuga ah qofka addoonka qof leeyahay ee laakiin saalixee wanaagsan laba ajar buu leeyahy laba ajar buu leeyay nebigu alay isalaatu wasalaam laba ajar baa la siinaya hadduu addoonnimadiisa ku wanaag sameeyo allahna jalla wacala si fiican u caabudo lahu ajraani markaasa xadiiska waxay ku jirtaa akhirkiisa wladii nafsii biyadihi lowla ljihaadu fii sabiili illaahi walxaju wa biru ummii la axbabtu an amuuta waana mamluuk allaha naftaydu gacantiisa ama gacmihiisa sharafta badan le ku jirtaan ku dhaartay haddaanu jihaadku jiri lahayn iyo in la xajiya aanay jiri lahayn oo labadaasi aanay waajib ahayn hooyada inaan u biri sameeyaana aanay waajib ahayn la axbabtu an amuuta waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto waana mamluuk anigoo addoona inaan an aslkum suaal hal hada kalaam yumkin an yaquulahu nabiy aleyh isalaatu wasalaam rasuulku sal allahu aleh wasalam nebi maxamed oo ilaahay uu siiyey risaalo iyo nubuwo allana uu ka dhigay afdal lkhalqi hal mumkin inuu tamaniyo inuu addoon noqdo ta kale culimadu waxay idhahdeen rasuulku sala allahu alay wasalam hooyadiisu u biri samaynaya waa tee ma tii carruuro dhimatay nacam shuuf qaraa'inka qaraanka hofirso nabiga hooyadii mise sano markuu jiro dhimatay nacam lix jir marka hooyadii isagoo aan xataa nebi laga dhigin oo lasoo saarin bay dhimatay lix jirkiisiiba hooyadii dhimatay marka wabiru ummiisa si u leeyahay idan culimadu waxay dhaheen hada alkalaam min kalaami abi hurayra min kalaami abi hurayra laysa min kalaami nabiy alayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo arrii muxadisiintu war badan ah maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah xadiiska laftiisii ayaa waxa wariyey nin la yidhaha xayaan ibnu muusa ayaa cabdillahi mubarak ka wariyey deedna xadiiska u akriyey lilcabdi lmamluki saalixi ajraan markaasu wuxuu yidhi qaala abu hurayra wladii nafsu abi hurayrata biyadihi lowla aljihaadu fi sabiili illahi walxaju wa ummi laxbatu an amuuta wana mahluk idan markii riwaayadka laysu keenay maxaa caddaaday ana hada alkalaam inuu maxay yahay mudrajun min kalaami abi hurayra radia allahu canh kadalika mudrajku wuxuu geli karaa wuxuu geli karaa waxa weeyaan sanadka ayuu geli karaa sanadka ayuu geli karaa oo waxaa laga yaabaa raawi inuu inuu laba nin oo wax kala wariyey raawi kala dhex geliyo waa in sanadka ku jirin deedna la idhaahdo hada mudrajun fi la yidhaahdo saynu meelo kale ku arki doonno wuxuu yidhi sheekhu wlmudraju waa waziyaadatu taqacu fi lmatni waa ziyaado matniga gasha matniga ayay gashaa dabcan matniga kuma khaasa matniga oo keliya kuma khaasa min araawina raawiga xaggiisaanay ka ahaatay xadiiska warinaya bilaa faslin ay bilaa tamyiizin baynaha wa bayna alxadiid isagoon kala soocin iyo wanaxwi wixii matniga lamid ah yani isnaadka ah wlmawduucu baa kamid aan wacdi xadiiska wa huwa mawduuci almukhtalaqu mudrajka culimadu kutubbay ka alifeen almudraj culimadu kutubbay ka alifeen khaiib lbakhdadi wuxuu leeyahay kitaab la dhaa faslu lwasli limaa udrija fi naqli in la kala saaro wixii axaadiisa ee axaadiista manquulkaa lagu dhex daray iyo axaadiistii xaafid ibnu jamaca markuu xadiikaa kitaabkaa sheegay wuxuu yidhi wuxuu yidhi fashafa wa kafa kitaabkaa markuu alifay khaiibuulbakhdadi fashafaa wakafa waa dadka waa dhargiyey warkana waa toosiyey cilmi cadiimana ummadda waa u qoray kadalika nawowi baa saasoo kale isna yidhi ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu kitaabkaa sheegayay wahuwa mufiidun jiddan waa kitaab aad iyo aad mufiid u ah faslu lwasli lima udrija fi naqli khaiib lbaqdaadi goormu dhintay naam khaiib lbaqdaadi goormu dhintay wuxuu dhintay khaiib lbaqdaadi saddex iyo lixdankii sanata alaain wa sitiina bacda arbacmiya afar boqol iyo saddex iyo lixdankii ayuu dhintay waxaa nafsa sana dhintay ibnu cabdilbar labadoodana laba laqab bay culimada xadiisku u yaqaanaan culimmada xadiisku waxay u yaqaanaan ibnu cabdibar xaafidu lmaqrib khaiib lbaqdaadina maxaa loo yaqaanaa xaafidu almashriq ah, maqrib dalalka la yidhaahdo xaafidkoodii waktigiisii wuxuu ahaa ibnu cabdibar mashriq almuslimiinna xaafidkooda waxaa khatiib lbaqdaadi fii sanatin waaxidatin bay dhinteen fii sanatin waaxidatin hadduu hadhowta nin inoo yimaado uraa khatiib lbaqdaadi baan wax ka wariyey waynu ku dhana walaal goormaad ka waris uraa afar boqol iyo toddobaatankii baan wax ka wariyey maxaa soo baxaya inuu maayix yahay beenawaas soo maaha inuu been sheegaya soo baxaysa saddex afar boqol iyo saddex toddoba sano ka hor buu dhintaa lagaa yidhi wey ya mashaaikhdeda nin ka mid a waxyaaba wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi mid baa saylad yimi markaasuu wax arkay dee nin nin neef aad qurux badan oo laxa wata markaasuu doonay inuu ku qabsado markaasuu dee ka dul gaaraan waa wankaygi sifaadkaasuu leeyay caynkaa iyo caynka anaa layga soo xaday markuu dhamaystay iska dhegeystay dhegeystay walaa ma dhamaysataa badhida intuu kar u qaada laxa baa lagaa yidhi ya <laughs> ya marka muxadisiintu rag badan bay ku wahaan waa laxma laga yidhi intuu wax sheegto ayaa waxaa lagu yidhahdaa markuu waxaasi dee baatil noqdo waa laxma laga yidhi ah, waay wlmawduucu <clears throat> mawduuc ayaa kamid a ah, wahuwa mawduucu almukhtalaqu mawduuc waa kii la dejiyey wa huwa almukhtalaqu waa kii la hal abuurtay ee almasnuucu la sameeyey ee almakduubu cala nabiyi ku dar ee almakduubu cala nabiyi sal alla alay wasalam mawduuc waxaa la idhaahdaa ya shayga nebiga lagu been abuurtay axaadiis badan baana rasuulka sal allahu aleyh wasalam lagu been abuurtay axaadiis badan ayaa lagu been abuurtay rasuulka sal allahu aleyh wasalam oo aan ka sugnayn maxaa keenay been abuuradka culimmadu sidee bay axaadiistaa u kala shaandheeyeen wadciga asbaabtiisu maxay tahay xukunka xadiiska mawduuca werintiisu maxay tahay waxaasoo dhan kutubta dambaynu ugu tegnay lakin hadda waxaynu fahmaynaa isilaaxan wlmawduucu wlmukhtalaqu lmasnuucu weeye almakduubu cala nabiy sal allahu alay wasalam waa shayga nebiga lagu hal abuurtay ee aan nebigu odhan sal allahu alay wasalam waqad yulaqabu bilmarduudi waxaana lagu laga yaabaa in marduud lagu sheego oo la dhaha hada xadiisun marduud macnaata mawduuc baa loo jeeda ama walmatruuki matruuk in lagu sheegaa laga yaaba walbaaili baail in lagu sheegaa laga yaaba xadiis culamada qaarkood waxaa arkaysa iyagoo leh hada xadiiun bail kaasi waa xadiis beena oo baila waba ka jirin wlmufsadi kii fasahaaday yani almufsad kii la fasahaadiyey ee waadiciisu uu fasahaadiyey ayaa waxa weyaan culimada u yaqaana xadiiska mawduuca wa sharu anwaaci lxadiis sharu anwaaci lxadiis anwaacda xadiiska ka ugu shar badan wey waana muxaram in la wariyo oo nebiga sala allahu aleyh wasalam loo tiiriyo ilaa in la caddaynayo waa muxaram in la weriyo ilaa in la caddaynayo inuu been yahay mooyaane ilaa in la caddaynayo inuu been yahay mooyaane nacam waay baatil bay culimadu ku magacaabeen matruuq bay culimadu ku magacaabeen marduud bay culimadu ku magacaabeen intuba magacantiisa ayay kamid tahay intuba magacantiisa ayay ka mid tahay hmm. waxaa ka mid ah xadiiska mawduucaad mawduucaadka xadiiska in badanoo mushrikiinta ama dadka shirkiga sameeya ay ku darsoomeen la yidhi nebigu wuxuu yiri idaa acyadkum lumuur facalaykum biasxaabi lqubuur haddii war taladu kaa baahdo oo warku kugu adkaado qabri un iska laalaada ah, qubuurta awliyada ama waxa weeyaan saalixiinta un iska laalaadi wax walba okay bay noqone ah, ma garata waxaa ka mid ah xadiista mawduucaadka ah xadiis la yidhi nebigu wuxu yihi sala allahu aleyh wasalam haddaad xajar aaminto inuu wax kuu tarayo la nafacaka uu ku anfici laha haddaad aaminto cumarna muxuu leeyahy markuu xajar aswadka tegey xajar aswadki markuu tegey cumar muxuu yihi wallahi inii aclam anaka xajar laa tanfac walaa tadur wallahi anigu anog inaad dhagax tahay laa tanfac walaa tadur walowlaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yuqabiluka maa qabaltuka nebi maxamedoo ku dhunkanaya haddaanan arki lahayn igu wallahi inaanan ku dhunkadeen yani wuxuu tilmaamayaa inuu dhagax min xayu asl aanu nafci lahayn ida acyadkum lumuur faalaykum biasxaabi lqubuur ya faalaykum bish <laughs> biasxaabi lqubuur naam <clears throat> mawduucu culimadu asbaab uu leeyahay ayay sheegeen oo kalifta in dadka maaragtay ruwaadda ah ee mawduuca u qasdinaya inay waxa weeyaan ay ku qaaday beentaa inay nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ka sheegaan qaarkood waxyaabay beenta u sheegaan waxaa ka mid ah inay ugu dhowaadaan umaro iyo kuwo madaxa ama ay lacag iyo adduunyo ay ku helaan ya ay ku helaan loo maleeyo inuu xadiis nebiyo toosan u hayo rasuulkeenuna sal alla alay slam wuxuu yidhi man xadaa canii bixadiiin yuraa annahu kadib fa fawa axadu lkaadibayn qofka xadiis uu been u malaynaya iga sheega ama aanu hubin warkiisa beenaalayaasha ama labada beenaale ama kuwa beenaalayaasha midkood bu kamid kuwa beenaalayaasha midkood bu kamid walihada imam muslim wuxuu yihi iclam ana alwaajiba cala kuli axadi carafa atamyiiza bayna saxiixi riwaayaati wa saqiimiha wa hiqaati naaqiliina min almutahamiin an laa yarwiya ila ma carafa sixata makhaariji wاstataarata fi naaqilihi wa an yataqiya minha ma kana can ahli اtuhami wاlmucaanidiina min ahli اlbidci ma garat xadiikaanu xadiikaanu sharaxaya culamadu kutub bay ka alifeen waan idiin sheegay kutubta ahlucilmigu ay ka alifeen mawduucaadka inay inay kutub badan oo ay ku bayaamiyeen warkaasi iyo ay sheegeen inaanu rasuulka sal allahu aleh wasalam axaadiista mawduucay aanay ka ansixin inay ka alifeen baynu sheegnay wuxuu ihi sheekhu wlmaqluubu maqluubka ayaa kamid ah waadi xadiiska wa huwa isnaadulxadiisi xadiiska in loo tiriyo wey ilaa hayri raawihi raawigiisii raawi aanayn in loo tiriyo wey xadiiskii maxaa loo tirinaya raawigii weriyey in raawi aanayn maqluub waxa weeye xadiiskii baa la gedinaya maqluub waxa weeyaan waa xadiiskii in takyiir lagu sameeyo oo qaabkii uu socday la bedelo oo ama sanadkii takyiir lagu sameeyo oo ibdaalu raawin biraawin raawi raawi lagu bedelo ama matnigii tagyiir lagu sameeyo oo see loogu samaynaya waxaa lasoo qaadayaa matni mutunta kamid a dabeedna waxaa lagu rakibaya sanadaanu lahayn sanadaanu lahayn ayaa lagu rakibaya waa maqluub marka maqluubku waa xadiiskii in loo tiiriyo ciddii warisay cid ahayn ama xadiiskii ruwaadiisii in la bedelo waxaana keenaa inuu xadiiska qalbi ku dhaco waxyaabaha keena inuu xadiiska qalbi ku dhaco waxaa ka mid ah inuu raawigu ismoodsiiyo aa inuu uga dhaco tusaale ahaan rasuulku nebigu wuxuu yihi sabcatun yudilhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluhu soo ma toddobada nebiga waxaa ka mida buu ihi warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqa sadaqadaystay fa akhfaaha qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa iyo aanay bidixdiisu ogaanin ma tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso xaggee wax lagu bixiyaa gacantee wax lagu bixiyaa midigta raawi riwaadii ka mida ah xadiiskaa wariyey markaasu wuxu uhi warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu wuxuu ka dhigay shimaashii inay inay wax bixinayso culimadu waxa hada qalbun fi lmatni ah, waana khaa markaa uu raawigu uu ku dhacay qalbigaas baaba kalaa loo sameeyaa waxaa ka mid a ah qalbiga in xadiiska riwaadiisii raawi aan warinin waxa weeyaan loo tiiriyo oo warisay cidaana in loo tiiriyo asbaab baa loo sameeyaa ma banaanta mise ma banaana meelaha aynu maaragtay eh, waxaynu ugu tegi doonaa meelaha lagu tafsiiriyey sheekh wuxuu yihi wahuwa isnaadulxadiisi ilaa hayri raawihi waa in xadiiskii loo tiiriyo ciidaan werin maala xadiiska waxa weriyey weliid ibnu muslim markaasuu nin wuxuu ka dhigayaa muslim ibnu weliid labada magac wa ishibahan sooma weliid ibnu muslim iyo muslim ibnu weliid magacii buu cagsiye ama xadiiska waxa wariye naafic baa ibni cumar ka wariyey markaas wuxuu ka dhigayaa inuu saalim ibni cumar ka wariyey naaficii saalimna waa walaaba naaficii saalimna waa maxay waa walaaba dabeedna wuxuu ka dhigayaa xadiiskii naaficu ka wariyey sanadkiisu ahaa naafic ka wariyey ibni cumar ayuu ka dhigaya inuu saalim ka wariyey ibni cumar waay mm. amilo kalena ahlulcilmi qaar waa sheegeen walcaali baa kamida ah xadiiskii caaliga ayaa kamida ah, wawa caaligu fadiilatu waa fadiilo oo marquubun fiiha la jecel yahay xadiisku inuu caali noqdo waa fadiilo la jecel yahay fadiilo waxa weeye waa astaan la jecel yahayoo aad ay muxadisiintu u wayataxasalu wuxuu ku yimaadaa fadiiladaas wuxuu xadiisku caali ku noqdaa bilqurbi inaad u dhawaato min anabiyi sal la sl nebi maxamed ama aad u dhawaato wa min axad alaimati fi lxadiis a'imadii xadiiska nin kamida ah inaad u dhawaato ku yimaada wa bitaqadumi wafaati raawi raawiga wafaatkiisii inuu wakti hore horeeyey ayuu ku yimaadaa wbisamaai ayuu ku yimaada wnaailu naailka ayaa ka mida wahuwa did lcaali wey annaail wcaali waa nooc ka mida lataa'ifu lisnaad waxyaabaha muxadisiintu ay xiiseeyaan ee lataa'ifta ka mida ee muxadisiintu ay ku dadaalaan ayuu ka mid ahaa waata nin raggii ka mida la yidhi hebelo maxaad tamini lahayd markaasuu yihi aali iyo sanad caali ah labadaas haddaan isla heli lahaa alla fiicnaan lahay bayd khaaliga oo aan nafteedana ku asturo sharka adduunkana kaga magan gala fitankiisa xadiiskii nabigana lelan har ku wariyo iyo asaaniid caaliyaan isla helo alla warku isgu ka dhici lahayd buuri haddaan labadaa isla heli lahaa aad ba u jeclayn muxadisiintu caali iyo naazil waa maxay caali iyo naazil waxa weeye in nabi maxamed sala allahu alayh wasalam adiga iyo raawiga xadiiska warinaaya iyo nebiga in dad tiro yaro kooban u dhexeeyo oo maalan saddex qof baa udhexaynaya nebiga iyo isaga maxaa udhaxaynaya saddex qof ama waxaa udhaxaynaya afar qof ya ni ninka isaga iyo nebiga saddex qof udhexeeyaan ka waran ninkaa iyo ninka isaga iyo nebiga koob iyo labaatan qof udhexeeyaan ma meel ma wada fadhiisanayaan sheekh ya meel ma wada fadhiisanayaan wahuwa saa ogeed bisha wuxuu ku yuri wahuwa fadiilatu margubun fiiha waxaa caaligii ka mid ah caaliga waxaa ka mid ah inaad ruwaaddii xadiiska warisay culimadii a'imadii bukhaari muslim tirmidi abu daawuud ibnu xibbaan iyo raggii lamidka ah inaad iyaga adad yara idiin dhexeeyo oo bukhaari maalan laba qof idin dhexeeya ha waa sanad caaliya a ama bukhaari adiga hal qof idiin dhexeeyaan bukhaari iyo raawi hal qof idiin dhexeeyaan walihaada muxadisiintu maxay samayn jireen xadiis bay warinayaan xadiikaa isaga iyo sheekha maalan isaga iyo bukhaari maalan waxa u udhexeeya laba nin dabadeedna wuxuu maqlayaa xadiiskii sanad sanadkan ka caalisan in lagu wariyey markaasuu u rixlaysanaya markaasu wuxuu keenayaa xadiiskiiyo bukhaari iyo isaga nin qori dhexeeyo ayuu keenaya ma garate xadiiskii isagii bukhaari uu dhexeeyo nin keliya udhexeeyo waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid a ah taqadumu wafaat raawi raawiga wafaatkiisu inuu raawiga xadiiska laga warinayaa ee aad ka warinaysay aad u dhowaatay in waxa weeye uu wakti hore u dhintay waay bitaqadumi wafaati raawi walow samica maca almutaahiri fii waqtin waaxid liciisati tawasul ileyh macnaheedu waxa wey tan raawi ruwaadda ka mid a raawi ruwaadda ka mid a oo wakti hore dhintay ya oo aqsaam alculuwiye ayaad waxaad ka maqlaysaa xadiis baad ka maqlaysaa xadiis ayaad ka maqlaysaa oo waxaad waxaad la sinaanaysaa adigoo mutaakhira raggii isaga wax la maqlay isaga wax ka maqlay hore rag kaa horeeyey ayaad sheekha la wadaagaysa ayaad sheekha la wadaagaysa taqadum samacna waa iyana waa lagu dhigtaa waa lagu helaa waynu arki doonaa amilado dhan caaligu waa maxay caaligu waxa weeye isaga didki cafwan naazilku waxa weye isaga didki annaail oo isaga dad didkii oo didkiisu waa maxay didkiisu waxa weeyaan didkiisu waxa weeye inaa adiga iyo sheekhii xadiiska wariyey ama adiga iyo nebiga ay dad badan idin dhexeeyaan muxadisiintu markaa intay xadiiska helayaan isagoo sanad caaliyo leh intay helayaan sanad naazilah way ka carari jireen adiga arkaya de khaali wa sanadun caali waay sheekh wuxuu yidhi wlmusaxafu baa ka mid ah wahuwa musaxafkii wahuwa takiiru lafdin aw macnan waa inaad musaxaf waa kii la bedelay waa inaad lafdi kelmad xadiiska kamid ah aad bedesho ama macniishi aad bedesho wa taaratan yaqacu fi lmatni wa taaratan yaqacu fi lisnaadi marna matnigu dhaca marna isnaadka wa fiihi tasaniif wallahu subxaana wa tacala aclam akam wbillahi jala wacala towfiiq